ku jiru suulina marka macnihiisu waa isim faacil baabu tamyiisi haadaa midkaanu baabu tamyiisi ay baabulmumayisi kii wax kala soocayay baabkiisi weeye huwa tamyiisku alsmo waa isim sariix ah weliba waa isim sariixa isim muawala ma noqdo tamyiisku ismu awala tamyiis ma noqdo waa ism sariixa ma ahan ism oo laga soo dhalaalinayo xarfu master iyo ficil ka dambeeya waa ism sariixa isimkaasuna sida badan waa jaamid ee mushtaq ma noqdo mushtaqu waa yarya tamyiisku waa ism jaamida xaaladuna hay aheed mushtaq hadday jaamid noqoto waaba la awilayo iyada waa bilcagsi marka oo iska soo horjeedaan ah, tamyiiska isimkiisu waa maxay jaamid waa ism jaamida huwa اlsmu waa isim oo sariix oo jaamid ah isimkaasoo almansuubu la nasbiyo yaa caamil u ah yaa nasbiya waxaad leedahay tamyiiska waan arki doonaa mar waa tamyiisu daad marna waa tamyiisu nisba labadaa loo qaybi doonaa hadduu yahay tamyiisu daad daatada mubhamadaa oo la caddaynayo daatadaas caamil ah haddii uu yahay tamyiisu nisbana jumlada ka horayda ficilka ku jira ama isimka ficilka shabahay kaasaa caamil ah marka waxay leedahay yaa nasb hadii lagu yidhaahdo waxaad leedahay tamyiis laba u qaybsamaa tamyiisu daat iyo tamyiisu nisba tamyiisu daat waxaa caamil u ah daatada mubhamada oo uu fasirayo ayadaa nasbiday tamyiisu nisbana jumlada ficilka ku jira ama isimka ficilka shabaha hadduu raba mster ha noqdo waصfi ha noqdo kaasaa caamil u ah sidaasaad leedahay huwa tmyiizkii alsm waa sm waa sm jaamid ah sariix ah smkoo almansuubu la nasbiyey oo lagu nasbiyey bidaati mubhama aw bilmusnadi min ficlin aw shifi waxaa lagu nasbiyey daatada mubhamada ama ficil ama isimka shabaha isimkaasoo almufasiru fasira limaakii in bahama qarsoomay min adawaati daatooyin xaalu yahay aw inisbati nusqooyinka gabal anisbati oo mufrada ku qoran gabalna awinisabi nisbooyin ah, oo jamca nisba nisab nisabun oo aan ta la socon marka waa jamc taas daat waxa qarsoomay maxay yihiin ama waa daatu ama waa nisbu marka tamiiska labadaas u qaybsama labadaasuna tamiisku fasira waxa qarsoomay maxay noqon karaa limaaka inbahama qarsoomay min adawaati xaalu yahay shayga qarsoomay ama min adawaati daatooyin xaalu ka midi shaygaas qarsoomay o awinisabi ama nisbooyin xaalu ka mid marka ah. tamiiska labadaasa waxa qarsooma ama waa daatu ama waa nisb wadawaatu daatooyinka tamiisu u bilaabay tamiisu nisbihiina dib uu dhigay wadawaatu daatooyinka daatooyinka almubhamatu la qariyey arbacatu anwaacin nucyaalo afara weeye afar nuuc axaduha midkeed alcadadu waa cadadka cadadoo dhan maahane waxa weeyaan axada caشhara famaa fawqaha min alacdaadi ilaa miatin waxaad leedahay cadad oo dhan maahan tamyiiskan ee waa axada caشhara famaa fawqahaa ilى اmiati biikhraaji اlgaaya miada ka saar haayada ha ku darin biikhraaji اlgaaya waa axada caشhara oo kale soo ma jeedi tiscata caشhara ishriin ثalaaثiin arbaciin khamsiin tisciin tisca wa tisciin waa kuwaas cadad oo dhan maahan cadadka oo daatada mubhamada ah oo la fasiro oo tamyiiska u baahan waa cadadka ka bilowda axadda cashara ilaa tisca wa tisciin intaas wey ah, miada ka daa ilaa miati ilaaba hadii la yidhahda miada aysan ku jirin waa alfahma carabiga waaa ilaa marka la yidhahda ilaada waxa ka dambeeya xukunka kuma jiro ka horeeya saasaaba asalaba ilaa miati haddaan ku idha qofka carabiga qaban fahma inaan miadu ku jirin sababto ah ayada haayada laguma daro ah, saasay yidhaahdeen ilaa qariino la helo ah, dii kale waa in qariino la helo in lagu darayo saas darteeda marka waydiyakum ila almirfaqayni waydiyakum ila almaraafiqi fiiri ila almaraafiqi maxaa lagu fasiray maca almaraafiqi sababto ah ilaaduu yeeli may in la geliyo marka waxaa la iladaa bimacnaa maca maanta haddii ilaadu ogolaa lahayd in la geliyo macalmaraaiq looma bahdin macal looma bahdin sideeda loo dayla ilaalmaraaiq macalmaraaiq maxaa yl xadiisaa la arkay in xusulku ku jiro markaasa ilaadi maxaa laga dhigay maca saasaa laga dhigay xadiisaa loo haya gaar ah marka cadad wey nuuca koobaad cadadkana cadad oo dhan maahane waa axadda cashara ilaa tisca wa tisciin o ilal mia iska dhe miadu kuma jirayde naxw ishtaraytu waxaan gatay cishriina daatadii mufhamada waa tana hadda haddaan inta soo istaago oon ku idhaahdo labaatanaan soo gata labaatanka ma la fahmi karaa ma labaatan kutuba ma labaatan qalina ma labaatan oo guriya ma labaatan loora beriisa ma labaatan geelaha waa maxay daatada macduudda macduudka la tirina muxuuya lama fahmi karo soo maa daatadii waa qarsoonta khalaas marka si loo fasiro hulaaman min hulaamin daatadii qarsooneed oo ahayd labaatanka maxay noqotay addoommo hulaaman hadda hulaaman waa tamiis awey daatada qarsoon u fasira cishriin wey hulaaman yaa nasbiyey cishriinaa nasbiday daatada qarsoonaa nasbida u fasiray cishriinkaa nasbiyo caamil u ah wa malagtu waxaan milkiyey tisciina sagaashan sagaashan aan leeyahay anugu haddaan ku idhahdo hadda sagaashan muxuu yihi ma sagaashan kitaaba ma sagaashan mara ma sagaashan neefo ma sagaaشhan baabuura waa maxay sagaaشhan macduudka la tirina muxuu yahay lama yaqaan sooma waa qarsooyin markaasaan waxaan leeyahay nacjatan waa sabeeno idaha kuwa dhadiga ee aan weli curaan oon weli wax dhalin wey najadu waa idaha kuwooda dhadiga oo aan weli waxba dhalin oo aan curan kuwaasaa la yidhaha naj markaa sagaaشhanku waa sabeeno wani nuuca labaad almiqdaar wey almiqdaar waxaa loola jeedaa maa yucrafu bihi qadru shay waa waxa lagu garto shayga qadarkiisa almiqdaar maxaa loola jeedaa maa yucrafu bihi qadru shay waa waxa lagu garto shayga qadarkiisa shaygaanu ma nuskiila ma laba kiila ma koomba ma toban koomba shayga lagu gartaa la yidhaha miqdaar haddana loolama jeedo e, ismulaalada waxa la nasbina maahan ee oo ah mawsuunka makiilka misaaxa shayga la beegayo ama miisaanka la saarayo ama la taakaynayo kaas laftigiisa loola jeeda ee ismul aalada loolama jeedo weelka wax lagu koombayna amase rodaasha wax lagu miisaama ma loola jeedo kii la miisaamayo wey marka muxuu noqonaa miqdaar saddexu noqonaa saddexa loo qaybiyaa makiilaad mawsuunaad misaaxaad maxaa loo qaybiyaa miqdaarka saddex makiilaad waxyaala la beego mawsuunaad waxyaala la miisaamo misaaxaad waxyaala la mitiriyo ama mitira la saara ama dhudhuna la saara ama taaka la saara ama yaardiya la saara ama waara la saara adugu waxyaalaha saas cabirka dhirirka loo cabiro oo dhirirkooda in la ogaada la doonaya la yidhaha misaaxaad marka miqdaarkii meequu noqday saddex muxuu noqday makiilaad mwzuna misaaxaad waa saddexdaas wthani almiqdaar wey miqdaar waxaa loola jeedaa maa yucrafu bihi qadru shay waana saddex saddex weeye ko waa makiilaad waxyaala la beego oo wax lagu beego ka qawliga sida inaad tiraahoo kale ishtaraytu waxaan soo gatay kafiizan waa weel wax lagu beego wuxuu qaadaa laba iyo toban saac oo saaci nabiga laba iyo toban saac uu qaada laba-iyo toban saac uu qaada soo ma jeedid waa weel aad u weyn ishtaraytu waxaan soo gatay kafiizan marka waa weel qaada laba-iyo toban saac saacina waa laba kiilo iyo rubac ka aad u weyn soo maa ka aad u weyn aad ayuu u weyn ugu yaraan marka dhowr iyo labaatan kiilo dhowr iyo labaatan laba-iyo toban saac adugu toddoba iyo labaatan kilo meelahaas wey toddoba iyo labaatan kilo wey soo ma jeed bal cabira haddaan idhaahno saaci laba kiliyo rubcu qaada had leeda halka saaca laba kilo iyo qaado kafiiskuna meequu qaadaa laba iyo toban sac ah, laba iyo toban sac uu qaadaa marka cabiraad tiri markaas xisaabi marka toddoba iyo labaatan kiilo weel qaada wey ugu yaraan ishtaraytu waxaan soo gatay kafiisan marka maxaa naga qarsoon hadda daatada qarsoon maxay tahay daatada qarsoon waxay tahay kafiiskan weelkan wax lagu beego maxaa ku dhex jira shayga la beegayaa qarsoon ma berisa ma bura bur waxaa la idhaha bur hadde daqiiqa maahan ogow ah, bur haddii lagu yidhaahdo waa qamardiga ama sareenta burkaasaa la yidhaha carabiga kan kale daqiiqa la yidhaha carabiga marka waxa ku jira weelkan kafiiska waxa ku jiroo la beegay ma berisaa ma masagaa ma buraa muxuu yahay ma timiraa markaas daatadiya qarsoon waxaa tiraa buran min burin hadda buran waa ismu tamyiis ah, yuu fasiray kafiiska waxa la beegay ayuu noo fasiray yaa caamil u ah kafiiska u ah isla daatadaasuu fasiray wa manan wuxuu nuuca kale noqon karaa miqdaarka wuxuu noqdaa mawsuunaad waxyaala la miisaamo mawsuunaad waxyaalo la miisaamo waxaad tidhaa ishtaraytu waxaan soo gartay manan laba rodol laba rodolaan soo gartay manku waa laba rodol samnan min samnin oo subag ah samnan min samnin oo subag ah hadda haddaad tidhaa laba rodolaan soo gatay shayga la miisaamay oo aad soo gadatay muxuu yahay waa naga qarsoonyi ma sonkoraa ma hiribaa waa maxay waxaa la ma malabaa maya waxaa tii waa subag waxaan soo gat ah. marka hadda manan waxaas shayga la miisaamayo manan taasaa naga qarsoon yaa noo fasiray samnan samnan waa tamyiis waa la nasbiyey yaa caamil u ah yaa calmna manana u ah daatada u fasiray shayga saddexaadoo miqdaar ku noqdo waa misaaxaad waxyaalaha la mitiriyo wey waxyaalaha la mitiriyo misaaxaad waa kii saddexaad almisaaxa waxaad tiraa ishtaraytu waxaan gatay shibran hal taako hadda halka taako waa maxay ma mara ma dhula waa maxay halka taakood gadata shayga la cabiray muxuu yahy maxariga muxuu yahy waxaad tidhi ardan min ardin ardan marka waa tamyiis yuu fasiray wuxuu fasiray shibrantuu fasiray yaa caamilo ohu nasbiyey shibrantaa u ah wahali nuuca saddexaad waxaan soo qaadanay cadad iyo miqdaar afaruna aha nuuca saddexaad shibhulmiqdaar wey shibhulmiqdaar waxaa loola jeedaa waa wax wax lagu cabiro laakiin markii la dejinayay looguma talagelin cabir xaqiiqa in lagu gaaro ee waxaa loogu talagalay cabir taqriibiya soo dhoweyn ah, waa shay wax lagu cabiro laakiin looma dejin markii carabtu dejayday in wax lagu cabiro taxqiiqan Ah, in wax lagu qiyaaso oo xaqiiqo lagu gaaro laakiin maxaa loogu talagalay taqriib in wax lagu soo dhoweeyo shayga xoogaa in lagu fahmo saasaa la idhaha shib miqdaar naxwo mihqaala daratin dhuuracaso qadarkeeda darada dhuuracasaa lagu fasiraa waxyaalaha kaleeto lagu fasiraa weliba qur-aanka marka tahay waa qalad ay yidhahdaan culummadu ah, dadaa waxyaala kale ku fasiro waxay yidhahdaan cadceedda ama qoraxda markay hadda daaqadaas ka soo gasho hadii qoraxda kulushahay guriga dhexdiisa waxyaala yaryar oo ishu qabaydaa jira oo saas u wareegaya oo shuclada qoraxda ka dhex muuqda yaa arkay caadia loola jeeda haddii waxaas laakiin wax la qaban kara ma soo ma ma soo qaban karti saas hadaad tirahdo waxba gacanta ma soo gelayan qaara kaas darada ku fasiray darada ma ahan saas daradu waa quraanjiyada yaryarkaahoo gaduudan taas wey qur-aankana waxaas kale laguma fasiro hadda fiiri miqaala dar miqaalka looguma talagelin taxqiiq miisaan ee maxaa loogu talagalay taqriib soo dhoweyn hadda haddaad tidhaahdo miqaala dara ee hade shayga la miisaamaya muxuu yahay shaygiyaa qarsoon khayran aad tir khayran marka waa waxay noo fartay miqaalkay noo fasirtay waa tamyiis khayran yaa nasbiyo caamilu ah miqaala waraabic nuuca afraad maa shay weeye kaana farcan farac u ahaaday litamiisi tamiiska asal u ah laakiin nuucan waxyaalo kala inta dheexanay bedeleen markaasuu magac kala qaatay laakiin asalkiisa tamiiskuu ka soo jeedaa fiiri maa shay weeye kaana ahaaday farcan litamiisi naxwu haadaa kanu khaatamu waa faraati xadiidan min xadiidin oo bir ah hadda fiiri khaatamka asalkiisa wuxuu ahaa xadiidu ahaa biru ahaa laakiin inta la gargaraacayoo nuuc kale loo ekaysiiyey a khaatam loo baxshay ta la farsameeyey a magac kale la siiyey laakiin asalkiisu waa xadiidba marka hadda markaad tidhahda haadaa kanu khaatamun khaatam waa la fahmaa laakiin maxaa qarsoon asalkiisiiya qarsoon ma dahaba ma fida mase waa xadiid markaasaa tidhi xadiidan xadiidan marka maxay noo caddayda noo fasirtay xaqiiqada khaatamku wuxuu ka samaysanya soo ma jeetid kaatunkan muxuu asaalatan ka samaysan yahaad leedahay wuxuu ka samaysan yahay xadiid marka waxaad leedahay xadiidan waa tamyiis yaa nasbiyo caamil u ah khaatama u ah ilaa isagu fasiray wa baabun wahaadaakanu baabun waa albaab saajan min saajin oo geedka la idhaha saajka ka samaysan haddaad tidhahdo haadaa baabun albaab waa la fahmi karaa laakiin maxaa qarsoon xaqiiqada muxuu ka samaysan yahay ma alumiyana ma wuxuu ka samaysan yahay alwaax m wuxuu ka samaysan yahay bir muxuu albaabku ka samaysan yahay geedu waa banay ma ged maya waxaa tihi saajan marka saajan muxuu noo fasiray wuxuu noo fasiray baabka xaqiiqadiisa marka baabkan asalkiisa xuu ahaa saajku ahaa geedkaanu kamida sooma waa farac baabkan ya asala saajka asal ila geedkaaba laga soo gooyey sooma waa laan geedka laga soo jaray ah, marka farac tamiisku farac ka yahi nuucaan hadda saajan waa tamiis waa la nasbiyey yaa caamil u ah baabuna u ah daatadan qarsooneed uu fasira wa wa jubatun wahaaditanu jubatun waa jaakad khazan min khazin oo xariira asaalatan jubbadan fiiri dun oo xariirahay dheheed kadibaa inta la sameeyey a jubbad magacaasay qaadata marka yaa asala khaz khazan iyo juba yaa asala khazan asala ila dunta asale marka khazan waa tamyiis yaa nasbiyey jubbatan nuucan marka nasba waajib maaha saddexaa ku banaan nasba waa ku banaan yaha tamiis waxaa ku banaan inaad jirtood mudaafuley ka dhigto isagaaba ugu badanba waxaad dhigi kartaa haadaa khaatamu xadiidin waa bir faraatigeed macnuuna waa cadi haadaa khaatamu xadiidin waxaad dhigi kartaa haadaa baabu saajin waxaad dhigi kartaa haadihi jubbatu khazin idaafa ku banaan waxaa kula ku banaan rafcu waxaad dhigi kartaa haadaa kanu khaatamun waa faraati xadiidun ku bayaani oo bir ah haadaa kanu baabun waa albaab saajin oo geedka saajin la ydhaha ah haadihi jubatun khazun ah ku bayaani ama ka bedelo bedel iyo bayaan labadaba kugu banaan nactina waa ku banaan yahay daciifna wey marka fiiri nuucan meeqa raabada ku banaan nas jar rafcu saddexdoo kuugu banaan saddexdoo kuugu banaan waay wlmubayinu halkaas waxaa noogu dhammaaday tamiiskii la dhihi jiray tamiisun daat tamiisu daat tamiisu nisbu halkan ka galay wlmubayinu midka caddaynaa liibhaami nisba nisbada la qarinteeda imaa muxawalun mid laga soo wareejiya inuu yahay can alfaacili muxawal iyo kayru muxawala loo qaybiyaa tamiiska oo tamiisu nisbaha maxaa loo qaybiyaa muxawal iyo kayr muxawal muxawalkana saddexa loo qaybiya muxawalu can اlfaacili muxawalu can اlmafcuuli muxawalu can اlmubtadai saddexaasa loo qaybiya markaasuu ku yidhi wlmubayinu kan cadayna liibhaami nisba imaa muxawalun ku laga soo wareejiyay inuu can ilfaacili naxw tasababa zaydun zayda shubmay hadda fiiri tasababa waa la fahma zaydunna waa la fahmaa daata qarsoon ma jirto laakiin waxaa qarsoon nisbada zayd loo nisbaynayo shubanka macloo sha baxday zayda shubmaya le waa maxay waa shubma macaloolbaxaa ku dhacay maye waxaa la yihi caraqan dhididaad ka baxay dhidid badanaa ka baxay korkiisa saasaa loola jeeda marka nisbada qaabka meesha looga nisbaynaya zayd tasabubka intaasu noo cadeey marka yaa caamilu ah tamyiisu nisbahan ficilka ka hore jumlada ka horeyso ficil kuma jiro tasababa ah caamilu ah oo nisbiyey asalkii faacilu ahaa muxawal canilfaacil xaa loola jeedaa asalkiisii faacilu ahaa wuxuu ahaa taababa caraqu zaydin saasuu asalku ah tasababa caraqu zaydin waxaa tidhaa marka xudifa almudaafu mudaafkiiyaa la xadfay tasababa caraqu mudaafu ahaa ah. zaydin waxa weeyaan zaydina mudaaf iley soo maahan xudifa almudaafu mudaafkiiyaa la xadfay wa uqiima mudaafu ilayhi muqaama mudaaf ileygiyaa booskii mudaafka la dhigay tasababa caraqu zaydin soo maahayn fasababa zaydun al fartafaca irtifaacahu markaasuu mudaaf ilayhigii wuxuu u godmay sidii mudaafka u godnaa khalaas faxasala alibhaamu markaasaa waxaa yimid qarsoonaasho tasababa zaydun saydaa shubmay mee shubmidda looga nisbaynayaa la gara waayo markaasaa maxaa lala yimid mudaafkii maxduufka oo mansuubaha la keena oo tamiisa markaasaa la caraqan min jihati carq watafaqaa bakrun bakra buuxsamaa la yidhi waa buuxsama maxaal ka buuxa waa buuxsamay ma cuntuu ka dhergey ma ciil iyo caro uu la buuxaa muxuu la buuxaa maya waxaa la yidhi shaxma baruur waa naax baruru baruuraa ka buuxdo cadiinaa fadhiisatay soo ma jeeda waa naaxay watafaqaa bakrun bakar waa buuxsamay marka shaxman waa tamiis maxay noo fasireen nisbada bakar loo nisbaynayo waxa weeyaan buuxsanka yaa caamil u ah jumlada ka horeyda ficilka ku jira asalkii muxuu ahaa shaxman faacilu aha asalku muxuu ahaa tafaqa'a shaxmu bakrin maxaa la sameeyey xudifa almudaafu wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu fairtafaca irtifaacahu faxasala alibhaamu fajii'a bilmudaafi almaxduufi mansuuban ah, waxaa leedahay markii hore mudaafkiiya la xadfay mudaafuleygiiyo booskii la dhigay rafcadiisiiyuu qaatay qarsoonaanshaa timid markaasaa waxaa la keenay mudaafkii la xadfayo mansuub ah saasaad leedahay wadaaba muxamadun muxamedaa wanaagsanaadoo diib noqday raalliyu noqday wey daaba muxamedu muxamed waa wanaagsanaaday meesha looga nisbayna muxamed diibka waa carfao catara ah lagu shubay miya waa maxay meesha looga nisbayna markaasaa le nafsan mijihata nafsan xagga nafsadda xagga qalbigu raalli noqday wey marka haddee nafsan waa tamiis maxay noo cadayday meesha muxanad looga nisbayna diibka halkaasay noo cadayday yaa caamilu oho nasbiyey daaba jumlada ka horayda ficilka ku jira asalkii muxuu ahaa tamyiisu waxa weye nisbahan asalku wuxuu ahaa muxawal can ilfaacil kayfa kaana aslu hada tarkiib daaba nafsu muxamadin fafucila bima sabaq wixii aan soo sheegnaa lagu sameyey maanta ninku celcelayna ma washtacala rasu dhe washtacala wuu huray arasu madaxi madaxiiya horaya le waa gubtay miya madax xanuun badana ku dhacay miya xayta madaxiiya horay meesha madaxan looga nisbaynayo ishticaalku waa huridda ama gubashada camal waxaad tidhaahdaa shayba min shay ciro xaggeedu ka horay xagga cirada wey marka waxaad leedahay shayban waa tamyiis waxay noo cadayday ra'siga meesha looga nisbaynaa ishticaalka caamil waxaa u ah jumlada ka horeyda ficilka ku jira waa ishticaala asalkii faacilu ahaa waa muxawal can اfaacil kayfa kaana tarkiibu kayfa kaana aslu hada tarkiib ishtacala shaybu ra'si saasuu ahaa fafucila bima sabaqa khalaas halkaas muxawal can ilfaacilan waa gudbin waxaan gelaynaa muxawal can اlmafcuul wa imaa muxawalun ku laga soo wareejiye inuu yahay can اlmafcuul naxwu wafajrna alarda dhulkiyaan dilaacinu ilaah yidhi cuyuunan mijahat cuyuun xagga ilaha biyaha markaa tidhaa wafajrna alarda dhulkiyaan dilaacinay dhulka meesha looga nisbaynaa dilaaca ma dadkii la go'ay ma dhulkiyaa jeexjeexmay maye ila biyaha ka soo booday oo ka soo butaacay waxaa leedahay wafajrna alarda cuyuunan waxaad leedahay cuyuunan waa tamyiis wuxuu noo caddeeyey arlada nisbada loo nisbayna ama loo tiirina infijaarka yaa caamilu ah jumlada ka horayda ficilka ku jira waa fajara ah. asalku muxuu ahaa mafcuul ahaa see aha asalku wafajarnaa cuyuuna alardi xudifa almudaafu wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu fantasaba intisaaba u ah. faxasala alibhaamu fajii'a bilmudaafi lmaxduufi mansuuban ah. asalku wuxuu ahaa وفjrnaa عuyuن الأرض xudif المضاaف مضاaفki oo cuyuuna haya la xadfay وuقima مضاaف ilayhi مqama مضاaف ilayhigii oo alأrض ahaya booskii la dhigay فاntasra اntisaabahu kii la xadfay naصbihiis ayuu qaatay وfjrna الأرض u noqday faxasل الإbhاam qarsoonaashaa timid fajiiءa waxaa lala yimid bالمضاaف المaxduufi maنصuuba fasaara وfjrna الأرض cuyuuنا o can ayrihima can ayrihima waa maxe can gayri اfaacili wاlmafcuuli waa muxawal tamyiiskanu waxaana laga soo wareejiyey can gayri اfaacil wاlmafcuul faacilna lagama keenin mafcuulna lagama keenin kayrkooda laga keena waa maxe waa mubtade halkuu dhacaa bacda ismu tafdiil muxawal can ilmubtade halkuu dhacaa bada ismi tafdiil bacda ismi tafdiil waaya naxw ana aniga agaru badan minka adiga xaggaaga maalan maalka asalku waxaa leed horta asal intaanaan gaarin maalan waa tamiis halkee uu waxa weeyaan uu noo cadayna muxuu noo caddaynaa wuxuu noo caddaynaa agariyada aad isku nisbaynaydo ood leeda ana aniga agaru badan minka adaan kaa badan maxaad iga badanta ah, ma cilmiga ma caqliga ma xoogga ma xoolaha waa halkee ma ana agaru minka anaa kaa badan maalan waa xagga maalku waa la cadeeyey maalan xagga dhankaas aan aniga agariyada iskaga nisbayna waa xagga maal marka waxaa leeda maalan waa tamyiis nisbada oo agariyada qof isku nisbeeyey noo cadday meesha uu agariyada iskaga nisbayna badnaanta meeshu iskaga nisbayna yaa nisbiyo caamil u ah isimka ficilka shabahay oo jumlada hore ku jira waa ismu tafdiilka agaru wey ficilka isimkaasaa nasbiyey oo ficilka shabahay maaa ismu tafdiil asalka tarkiibka waxay leedaa maalan asalkiisu mafcuul asalkiisu wuxuu ahaa mubtade asalkiisu wuxuu ahaa mubtade tarkiibkan asalkiisu wuxuu ahaa ana waxaad tidhahdaa ana hadhina maali maali akaru minka maali akaru minka saasuu ahaa marka maali xudifa almudaaf mudaafka yaa la oo maali ah wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu maali yaa ulmutakalimkii oo awal mudaaf ilayhi aheed abooskii mubtadaha noqotay fanfasala waana damiir munfasilu noqday ana ay noqoto ana u noqdo fartafaca irtifaacahu dhe waa gudmay markaasaa ibhaama yimid markaasaa mudaafkii la xadfeeyey oo mansuubaha la keeno maalan al wa zaydun zayd akramu waa mid karaamo badan ninka aduu kaa karaamo badan yahi adan xagga abba marka zaydun akramu la yidhaah adan waa tamyiis maxaa yeele waxay noo caddaynayaan zayd meesha karaamada looga nisbayna waa agga aabba waa xagga aabba oh, asalkiisuna wuxuu ahaa muxuu ahaa mubtade asalku muxuu ahaa abu zaydin akramu minka abu zaydin uu ahaa marka waa la xadfay mudaafkii mudaafulaygiga booskii la dhigay markaasuu rafcadiisii qaatay ibhaamaa yimid markaasaa mudaafuleygii la xadfay oo mansuub ahaa la keenay yaa caamil waa eran yaa nasbiyey jumlada ka horeyda ismika ku jiro ficilka shabahay waa kee akramu waa ismu tafdiilka waajmalu wa zaydun zayd ajmalu waa mid qurux badan minkaduu kaa qurux badan yahay wejan xagga wejiga hadda markaa tidhahdo zaydun zayd ajmalu waa mid qurux badan minka adigu kaa qurux badan yahy meesha zayd looga nisbayna quruxda ma joogga waa halkee ma jirkaa maya waxa l waa wejiga wejan waa tamyiis wuxuu noo fasiray zayd meesha quruxda looga nisbayna yaa ku camal falay jumlada ka horeyda oo mubtadiya abarkaa zaydun ajmalu zaydun waa mubtadi ajmalu waa abar jumladaas isimka ku jira oo ficilka shabaha waa kay waa ajmalu asalkii wajan maxay ahayd mubtada ahayd oo wuxuu ahaa wajhu zaydin ajmalu minka aw kayru muxawalin tamyiiska oo laydhaha tamyiisu nisbaha wuxuu noqon karaa midaan meelna laga soo wareejinoo markii ugu horreydaba carabtu sidaan ay u dejiday tarkiibkan saasuu noqon karaa tusaale naxw imtala alina weelkii waa buuxsamay hadda maxaa naga qarsoon weelka waxa ku jira weelkii waa buuxsamay maxaa ku jira markaas maa an mijiyati ma imtala alinaau alinaaudaas ayaa uu noo cadeeyey waxa ku jira maanta waa tamiis yaa ku camal falay jumlada ka horeyda ficilka ku jira oo ah imtala welilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday daruhu ninkaas caanihii uu ku barbaaray waxa weya qofka marka lala tacajubayo oqoontiisa ama waxtarkiisa صifaadiisa صifo ka mida marka aad loola tacajubo ay carabtu waxay tidhahdaa caanaha uu ku barbaaray qofkan ilaahay baa iska leh macnaheedu waxay tahay cid kale ma awoodo qofkan inay sidaan ka dhigto ee rabbigaa ka dhigay wey cid kale ma awoodo macnaha qofkii waa lala tacajubaya صifo lala yaab la yaab lahu leey markaasay waxay leeyihiin lilahi daru qof alla qofkay la tacajubaan saasay leeyihin lilahi daru macnaheedu waxay tahay sifadan kuliba ilaahay unbaa u yeelay cid kale u yeeli karta male wey saas wey macnuhu marka lilah ilaahay waxaa u sugnaaday jaru canuhu ku barbaaray halkee lagala tacajuba farisan min jihatin faris xagga sida gaandharinimada fardaha sida ugu dagaalama xagga fardafuulka uu khatar ku yahy waa dhankaas dhanka lagala yaaba meesha uu tacajubka ka leeya waa xagga fardaha qaabka loogu dagaalamo walaa yakuunu tamyiizu tamyiisku ma noqdo ilaa nakiratan maahane tmyiis macrifo ma noqdo ah, tamyiis wax aan nakiro ahayn ma noqdo o walaa yakunu tamyiisku ma ahaado ilaa bacda tamaamilkalaami hadalka dhammaystirankiisa ka gadaal maahane bilmacnaa macnihiyuuna ku ahaadaa macnihii almutaqadimi kusoo hormaray fi xaali xaaladaba soo laguma dhihin walaa yakunu ilaa bacda tamaamilkalaami macnaheeda loolama jeedin waa laga maarma waa laga deeqtooma ma ahayn macnuhu wuxuu ahaa laa yakunu axadda juz-ay jumla haddana waa sidii tamiisku jumlada labadeeda jus mid kamida ma noqdo laakin macnihiisu maaha waa laga maarmo ma ahan in laga maarmo waay walaa yakunu ma ahado ilaa bacda tamaami اkalaami kalaamka dhamaystirankiisa ka gadaal maahane bilmacnaa macnihiina uu ku dhamaystirmo macnihii almutaqadimi soo hormaray fi lxaali ku soo hormaray yaa caamilu ah tamiiska wanaasibu caamilka nasbin ah litamyiisi daat tamiiska la yidhaha tamyiisu daat adaat waxaad tidhahdaa waa naasibu caamilka nasbina litamiisi daatada tamiiskeeda daatada almubhamati la qariyey tilka daatu waa daatadaas ah, caamilka nasbina tamiisu daadka waa daatada daatada mubhamada wey o walitamiisi nisbati wanaasibu caamilka nasbina litamiisi nisbati alficlu waa ficilka ficilka almusnadu ee la tiiriyo musnadka amase waxa shabaha ficilka kaliya maahane o shibhi waa kan hoos kaa yiri alficlu o shibhuhu uu ku yidhi o shibhuhu ama isimka shabahay ama isimka shabahay walaa yataqadamu tamyiisu tamyiis kama hormaro calaa camilihi mulaqan xaalaan la kala qaadin mulaqan xaal loola jeedaa sawaaءun kaana alcaamilu isman aw ficlan jaamidan aw mutasarifan nuucuu raba ha ahaado caamilku nuucuu raba ha ahaado ha noqdo caamilku ism ficil ha noqdo jaamid ha noqdo mutasarif ha noqdo tamyiis caamilkiisa kama hormaro laakiin xaalad waa ka hormari karti tamyiis caamilkiisa kama hormaro walaa yataqadamu tamyiisu tamyiis kama hormaro calaa caamilihi muطlaqan xaalan caamil kale kala qaadayn wallaahu aclam wsal اllahu alى nabiyina mxamed